بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته aan ugu horeyn jamac iyo dadkii soo qaban qaabiyeyba waa u mahadnaqayaa shaqalina aad baan ugu mahadnaqayaa intaa kadib xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee anas ibnu maalik uu warinayo anas wuxuu leeyahay qallama waxaa yar inuu nebi maxamed noo khudbadeeyo buu yidhi ilaa iyo wuxuu sheegayey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay khudbad kasta uu akhriyo labadan weedhood buu odhan jiray laa iimaana liman laa amaanata lah ولا diina liman laa cahda له waxaad qiyaastaa nebi maxamed عليه salaatu wasalaam ma khudbad kasta uu akhrinayo inta badan aan ka tegin labadaa eray qofka aan iimaan laga helin inaanu qofka aan ammaano laga helin in iimaankiisu wagash wagash yahay qofka aan ballan iyo cahdi laga helinna diintiisu inay yana ay liidato waa wax sheegaya qiimaha ay diinta agteeda ku leeday mu'minka iyo munaafiqa iyo kaafirkaba maalan masalat alcahdi ilaahay saddexdaba waa ku sifeeyey mu'miniintii markii la sifeynaya maxaa la yidhi waladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun waxaa lagu sifeeynayiin kuwa ammaanadooda iyo cahdigoodaba ilaaliya cahdigooda ilaaliya mushrikiintii ama gaaladii markii ilaahay sheegayay wuxuu yihi ina shara اdawaabi cinda allah aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun aladiina caahadta minhm uma yanquduuna cahdahum fi kuli maraة wahum laa yattaquun dhulka waxa kor socda waxa u shar badan baa ilaahay yidhi alla agti kuwa gaaloobayaana la rumaynin maxaa sifo looga dhigay dhaqan iyo akhlaaqa maxaa u ah aladiina caahadta minhum uma yanquduuna cahdahum fii kulli mara kuwaad ballanka la gashiiya cahdiga ee mar kasta burinaya baa ilaahay yidhi subxaanah wa tacaala munaafiqiinta markuu ilaahay ka hadlayana wuxuu tilmaamay wa minhum man caahad allaha lain aataana min fadli munaafiqiin waxaa ka mida baa la yidhi kuwo ilaahay subxaana wa tacaala ballan la galoo le ilaahay hadduu waxisiiyo lanasadaqanna walanakuunanna min asaalixiin waxbaanu baxsan oo dadka saalixiintaa ah baanu ka mid noqon falamaa aataahum min fadlihi bakhiluu bih markii ilaahay wax siiyeyna bukhliga u dhaqaaqay akhiiran kuwa ilaahay wuxuu ku sifeeyey faacqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqowna bima akhlafu llaha maa wacaduuh ilaahay qalbigooda nifaaq buu dhigay sababtuna waxa weeyaan bima akhlafu llaha maa wacaduuh erayadan af carabiga ah alcaqd wاlcahd wاlmithaaq wاlwacd waa isku macno dhow yihin waa isku macno dhadhow yihin tafriqaday culammadu sameeyaan xataa kuwa luqawiyiintii wax badan maaha wax saa u weyn ma aha laakiin duuduub ahaan waxaynu leenahay wixii ballan la yidhaahdo ama heshiis ama contract ee uu qofka muslimkii galo waa inuu oofiyaa yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud baa ilaah yidhi kuwa iimaanka laga helayow fuliya oo dhammaystira wixii aa caqdi gashaan wixii aa caqdi gashaan dhammaystira baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala iyo fuliya waxaa in badan qur-aanka kusoo noqnoqota oo ilaahay tilmaamaya fulinta cuhuudda ina alcahda kaana mas-uula wixii ballan aada gashay ama cahdi aada gashayna waa la isweydiinaya duul baa ilaahay sheegaya inay malcuunuun yihiin ballankay buriyeen daraaddood fabima naqdihim miihaaqahum lacannaahum haddaynu isnidhaahno qur-aan oo quro akhriya aayaadka ama miihaaq ku soo arooray ama cahdi ku soo arooray ama wacdi ku soo arooray ama caqdi ku soo arooray ee ilaahay kitaabkiisa ku yaalla kuwa maanta ah iyo kuwa cid lagu maagayo la tilmaamayaaba caawa ma dhammayn karno lakiin wuxuu ma rabaa unun insu duuduuba u tilmaamo wixii uu qofka muslimkii contract galo heshiis ha ugu horeeyo heshiiskaad ilaahay la gashay an laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah waa heshiis aada ilaahay la gashay ha ku xigaan heshiisyada kale ee aada khalqigiisa la gashay gal iyo muslim ciduu doono ha noqdo qofka muslimkii ah waynu heshiiska furiyaa ha noqdo kaad gabadha ku guursatay ha noqdo kaad busineska ku gashay ha noqdo kaad weliyul amriga la gashay cahdiyo iyo beecada ah midkuu doonayaba ha noqdo waxaad cuhuud gashay oo dhan malaa dadku tusaalahay aada wax ugu fahmayo ogyiin aan laba midhoo tusaale ama saddex tusaaleha tilmaamo nusuusta ba ka tago nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh sulxu xudaybiya heshiis bay wada galeen heshiiskii oo la wado waan weli la qorin ayaa waxayse soo taageen nin muslima ah, abujandal nin muslima ah uu dhalay odayga nebiga heshiiska la gelaya calayhi salaatu wasalaam oo maka lagu toorjargareeyey oo soo baxsadoo silsiladihii ku xidhan yihin qiyaasada nin muslimah oo gaal ka soo cararay oo silsiladaysan oo silsiladihii wata oo torjarkii ka muuqdo ayaa isa soo taagay ninkii gaalka ahaa wuxuu yidhi waxaan heshiiska ugula galo kambaa ugu horeeya heshiiska waxaa ka mid ahaa qodobadiisa wixii muslime soo baxsada ee quraysh ka tagee muslimiinta u tagaa in loo celiyo wixii muslim ka soo ridoobay xagga usoo cararana inaan la soo celin wuxuu yidhi heshiiska ah wixii ugu horreeyaan kugula gala waa kan war welile ma qorin may heshiisba geli maayo haddaan kaa la celinin waa inankiisii karina nebigu ilaa xad u gaadhsiiyey kan iga qaleh ii dhaaf waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii wuxuu ku yidhi isbir waxtasib raac haddaba nin muslimo waayo waxaa la ilaalinaya cahdiga muslimiintu gale isbir waxtasib baa la yidhi sabiroo iska tag waa masalada axaadiidka dheer uu ku soo arooray bukhaari ku yaalay cumar iyo abubakar iyo hadalladii saxaabada ka soo baxsaday isla qisadan wax ku saabsan oo labaad aan tilmaamo wakhtigaa koobane jandal saxaabigii la odhan jiray haddaynu sheegnay saxaabi kala soo baxsaday oo abubasiir la yidhaahdo wuxuu ka yimi gaaladii dabeetana madiinuu yimi madiine isagoo iska fadhiyo jooga ayay gaaladii laba nin ka soo daba direen waxay dhahaen ninkaasaa soo baxsaday waa in lasoo celiyaa ballankeennuuna wuxuu ahaa maxay inaad celiso wixii xaggaaga xaggayaga ka yimaado abubasiiroo jooga buu nebigu yeedho wuxuu idhi kaale raac nimanka nebi maxamed ma diidi karo calayhi salaatu wasalaam labadii nin soo raaca gaaladii baa lagu celinaya waayo heshiiskaasaa dhigayay uu yimi dhexda markuu marayo isaga nabiga ka yimi calayhi salaatu wasalaam nimankiina u dhiib dhexda markuu marayaa nimankii layska sheek sheekaystayo dabeetana seeftaadu qurux badanayo waxbuu yidho bal itus oo midbuu seefti ka qaado midbuu madaxa ka gooyey kii kalena wuu cararay isagoo kii kale eriyayo haddana madiina kusoo noqdo waaa la yidhi ababuseer soo gala haddana oo labadii ku dartay midna dhimay midna wuu eryayaayo waa kan wuxuu idhi ilaahay rasuulkiisiiyo adigu ballankii fulise ilaadu caadigaagu waxaa inaad celiso oo i celise nimankan dee iska soo farsameeyoo ka imi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi kani waa dagaalo oogaye eh. alla yaa wuxu gargaaro siiya yani weedh eg iscaru xarb waa dagaalo buu nabigu yidhi wuxuu gartay haddii haddana lasoo noqdo inuu nebigu celin doono markaasuu iska baxa aan dawladda islaamku gaadhin oo xeeba buu iska degay aan ah, nebi maxamed xukumin markaa dee gaaladu odhan mayso soo celiyo marka wuu iskaga tegey meel kaluu joogaa halkaas buu ayuu noqday inuu gaalada dagaal isagu keligii la galo muslimiintii wixii soo baxsadaaba madiine ma yimaadaane halkaasay tagaan dhowr boqol oo ninoo abujandalkii ka mid yahay baa ugu tegey akhiiran gaaladaa time waxay idhaahdeen bandigaa waan ogolla in laga masaxaa heshiiskiiy nimankaa unaga qabo oo ha ku soo noqdaan madiino iyaguna heshiiskaa soo galaan inay sulxiga ku jiraan oo nabadda waxaan uga dan leeyahay hadduu qofka muslimkii heshiis rabo inuu buriyo ma heshiiska adag baa jira dad muslimiina oo la dhibay oo saa loo rafaadinayo kaasuu aqbale waa waa maslaxad iyo waa kan iyo waxaas meesha kama socdaan heshiiskaad gasha waad gasha qisa saddexaad aan idiin tilmaamo dagaalkii beder markuu nebigu galay ee gaaladiina soo socoto waxaynu naqaanaa dagaalkaas ilaahay unbaa isku soo beegay laakiin saxaabadu kumay talagelin iyo nebigu inay dagaal galaan waxay moodayeen inay nimankii xoolahoodii qaatay safar ay leeyihiin inay iyaguna soo qabtaan unbay ku tala jireen laakiin safarkiina waa baxsaday quraysh oo kun nin oo fardahoodiiyo awrtoodaba wadataana dagaalkiiba yimaadeen waa maalintuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu baahi badnaa rag inuu helo waa kii ilaahay baryayay lahaa ilaahayow intan haddii la halaago maanta dunida dib lagugu caabudi maayo weedhihii nebi maxamed lahaa bay ka mid ti yacni waa meel uu saddex boqol oo nin iyo kusuur wato qolada kalena kun ay ku saddex laabmaan waa meel iyagu aanay farda iyo awr iyo wixii loo baahnaa ee lagu dagaalgelayay aanay wadanin nimankanina hubkoodii iyo gaashaamadoodii iyo fardahoodiiba ay wataan idan waa mowqif xarij ah mowqif aada u adag laba saxaabo soo hijrooday oo aan dagaalka iyo warkanba ka warhaynin ayaa meeshii kusoo beegmay waa xudayfa bnulyamaan iyo aabihii xudayfi iyo aabihii bederka may qeybgelin sababtay uga qeybgeli waayeenna waa tan iyagoo soo safray bay yimaadeen gaaladaa qabatay waxaa la yidhi xagaa ku socotaan waxay dhaheen madiina aduu markii la wada hadlay waxaa la yidhi maye maxamed baa ku socotaan ciidanka halkan jooga war ciidankuma socona anagu madiinaan ku soconnaa waxay dhaheen ballan noo qaada haddaanu idin sii dayna inaydan ciidanka ku biiraynin heshiiskaana la gala heshiiskii bay galeen ciidankaa ku biiri anagu madiina ayaanu qabanaynaa heshiiskaasaa lagu soo daayay dabeetana nebigii bay u yimaadeen calayhi isalaatu wasalaam nebi maxamed oo ciidan u baahan bay la joogaan waa muslimiin gaala la ishayaa waxay dhahan ilaahay rasuulkiisiiyo dee nimankii waana qabteen heshiis baanaanu la gallay heshiiskiina saasuu sheegayaa maxaanu samaynaa wuxuu nebigu ku yidhi xadiiskii saxiixu muslim ku yaalay nafi lahum cahdahum ballankoodaan u oofinayaa ilaahayna waa u tala saaranayaa iska taga buu yidhi labadiina saxaabi heshiiskay soo galeen sidoodan ugu fulinayaa buu yidhi ma nebi maxamed baa ballanka buriya layga maqli maaye madiinadiina iska qabta baa la yidhi ilaahayna waana tala saaranaya haddii mawaaqifta sidaa u adag uu nebi maxamed ilaaliya alayhi salaatu wasalaam mawaaqiftaa halista ah heshiisuu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba miduu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba mawaaqif dagaal oo adag oo uu rag u baahan yahay haddii uu fuliyey waxa ka sokeeya maxaad u malaynaysaa markaa contract baaca mushtare iyo haweeney la guursaday iyo cuhuudda uu galo qofka muslimka ahi waa sidaa uu nebigu u sheegay laa diina lah diintu waa dhaqan iyo akhlaaq dhaqan iyo akhlaaq ma wato kaasi liman laa cahda lahu inuu nebi moxamed yidhaahdo qofka aan ballan lahayn qofka aan heshiis fulin qofka aan qofka muslimkii markaa ama mid wacdiya ha noqdo uu yaboohay oo mustaqbalka ku saabsan ama miduu saxeexay ha noqdo ama miduu afka ka galay ha noqdo war heshiis haddaad ballan haddaad gasho oofi ballanka oofintiisuba ay culimmadu yidhaahdaan qadaaya alkhaleynta ugu badan leh waa iskaga mid inaad gaal la gashay iyo inaad muslim la gashay iyo inaad munaafiq la gashay waa iskaga mid waa gaalo oo waynu iska khiyaamaynaynaa war muslimku waxma khiyaameeyo qadrigana kuma dhaco qadrigu waa ballanfurow intaad dadka wax la gashay inaad xagga kale ka weydaanato bale axaadiistu waa kuwa tilmaamaya aakhiro kaasi isagoo liwaasita culammadu waxay dhahaa dabadaa loo sudaa liwaagu dee waa calaamad bandiirad isagoo dabada ku sitoo imanaya ay ugu qoran tahay liwaaulqadr waa kii ballan furowga lahaa kii dadka khiyaameeyey aakhiro oo khalqigii ilaah oo dhami taagan yihin baad imanaysa adigoo xaga dambe ku wata calaamad bandiiradi kaa taagan tahay sheegaysa inaad tahay qofkii ballanka furiy buriyey haddaba qur-aanka in badan baa ku aragteen aladiina yanquduuna cahd allah awfuu bicahd اllah in badan baa ku aragtay aladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal in badan baa ku aragteen iyadoo ilaahay tilmaamayo waid akhadnaa mihaaqakum aw mihaaqahum in badan baa ku waxaas oo dhami waa ballamo ilaahay ballankaad la gashay fuli kow xead rabbi ballan la gashay markaad laa ilaaha ila allah tidhi waxa weeyaan ilaahu keligaa baan ku caabudaya ballankaasaan galay muxamedun rasuulullah markaad tidhi waxa weeyaan dariiqii nebi moxamed baan kugu caabudaya jidka la jeexan maayo fuli ballankaa wixii aada ballan muslimka la gashay fuli mid guur ha noqdo mid baac mushtar ha noqdo mid madaxnimo ha noqdo midkuu doonaya ha noqdo waxaad ballan gasho fuli waana diin maadaama wakhtigu uu kooban yahay xumar rabuun in la fahmo mowduuca ah ballanku inaanu gaal iyo muslim kale lahaynee haddaad ballan gashay inaad fuliso iyo inuu diinta ka mid yahay iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa uu u weyneeyey inuu khudbad kasta u akhrinayo inta badan uu akhriyi jiray sidaa xadiidkaasi tilmaamayo qur-aankana aayaadka haddaan sinaana ururiya waa bilmi ah waa ka badan yihi almiihaaqu wاlcahdu wاlwacdu iyo wاlcaqdu wixii ku saabsan ee qur-aanka ku soo arooray waa aayaad aada u tiro badan leh waa waxaa lagu kala soocayo gaal iyo muslim iyo munaafiq xadiidkii sheekhu akhrinaya waa maqlayseen saddex qofkii laga helo inuu muna munaafiq yahay calaamaat almunaafiqiin inay tahay ama afar qofkii laga helaa inuu yahay munaafiq khaalis ah waxaa ka mid ahaa cahdiga in la fuliyo hadduu qofku ballanka iyo cahdiga buriyo inaanu ahayn islaamnimadii saxa ahaayee xagga nifaaq camaliga inuu sii socdo idan nafyuliimaan meesha yaallaa culammadu waxay yidhahdeen ama nafyu diinkani waa lkamaal bay culammadu u badan yihiin ama ay ku tilmaamaan laakiin dee hadduu noqdo inaad laa ilaaha illa laa buriso wuxuu noqonayaa nafyuliimaankii rasmiga ahaa hadduu noqdo cahdigaad ilaahay la lahayd inaad buriso ama nebi maxamed la lahayd si dhaba ah inaad u buriso meel khatar u gaadhaya idan cuhuuddu meel saro oo nafyul iimaanka gaari kartana way yeelan kartaa iyo diinba in laga anfiyo meelo ka hooseeyana way leedahay laakiin naqdigu marnaba islaamnimo kuma qumana waxaan kusoo koobayaa markaa ilaahay intaad ka cabsato iska hubi waxa aad gelayso wixii aad ballan gelayso ama cahdi gelayso mid shaqo ha ahaado mid guur ha ahaado mid dowladnimo ha ahaado mid madaxaad la galaysa ha ahaado mid aad gaal la galaysa ha ahaado wuxuu doonabaa noqdo iska hubi haddaad se gasho oo saxeexdo ha burinin cahdiga ha burinin haddaad iqaalo dalabto isagu kaa uu kaa qalleeyo waa meel haddii kale mulsim baad ku tihi beecii maxaa la tilmaamayay waxaa la ammaanayay qofka muslimka ee dadka ka qalleeya laakiin hadduu kontraagu dhaco waad ku jirtaa sina ma murug hertid marka ilaahay aan ka cabsanno diinteenna ilaashanno sala allahuma calaa muxamadi wacala alih wasaxbih wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin